yusabbixu waxaa nasaha lilaahi ilaahay waxaa nasaha oo wixii aan u qalmin oo dhan ka fogeeya maa fi samaawaati samaawaadka makhluuqaadka ku sugan iyo wamaa fi lardi iyo dhulka dhexdiisa makhluuqaadka ku sugan allihii almeliki boqorka ahaa alquduusi ee dahirnaanta badnaa ama dahirnaanta ku xeeldheeraa alcasiizi ee qaalibka ahaa arrimihiisa u adkaa alxakiimi ee xikmadda laha huwa isagu alladii midka way bacatha bixiyey fi lummiyiina kuwii ummiyiintaha dhexdooda bixiyey rasuulan rasuul rasuulkaas waa minhum ayaga ka mid a ah rasuulkaasoo yatluu akhrinaya calayhim korkooda aayaatihi alla aayadihiisa ku akhrinaya oo wayusakiihim dahiraya oo wayucallimuhum baraya alkitaaba kitaabka iyo walxikmata sunnada wain kaanuu haba ahaadeen ama wain kaanuu waxay ahaayeen min qablu horaan min qabli bichati wey intaan la soo saarin lafii dalaalin baadi dhexdeed bay ahaayeen mubiinin oo cad wa aakhariina kuwo kalena dhexdooda ayuu saaray ummiyiinta lagu cadfaya wa aakhariina wabacatha wuu diray rasuulkaas aakhariina fii aakhariina kuwo kale dhexdoodana wuu diray kuwa kale oo minhum ummiyiinta ka mid ah kuwa dambe oo lamaa yalxaquu aan haleelinoon gaadhin bihim ummiyiinta aan gaadhin oo soo haleelin wa huwa alle alcasiizu midka qaalibka wey alxakiimu ee falsama dalika ka oo soo diridiisa kuwa umiyiinta iyo kuwii dambaba loo diray ah fadlullaahi ilaahay fadligiisa wey yu-tiihi wuxuu siinayaa man yashaau ciduu doonuu siinaya wallaahu allana dulfadli fadli iyo dheeraadkii uu saaxiiba weye fadligii alcadiimi ee weynaa kitaabkaa marka laynoo soo dejiyey ayaa waxaa layna dareensiinayaa xilka inaga saaran waxaa tusaale laynagu soo qaadanayaa ummaddii inaga horraysa yahuudda ahayd xilkii la saaray ee kitaabkooda laga saaray iyo say u dayaceen waxaa layna leeyahay innagana sidaasoo kale ha yeeline kitaabkaa qiimaha badanee ilaahay idiin soo dejiyey xilkiisa laydin saaray xilkiisa ilaaliya oo yahuud oo kale ha noqonina mathalu ladiina kuwii xaalkoodu xumiluu la xambaarsiiyey attawraata tawreed la xambaarsiiyey uma kadibna lam yaxmiluuhaa aan xambaarin mahalkooda iyo sifadoodu waxa weeye ka mahali lximaari dameer sifadiisoo kale wey dameer xaalkiibay kale la mid yihiin dameerkaasoo yaxmilu xambaarsan asfaaran kutub waaweyn bi'sa waxaa baas lahaaday mahalulqawmi qowmkii sifadoodiiyo xaalkood kadabuu mathalulqowmi qowmkii xaalkoodiiyo sifadooda yaa baas lahaatay aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaati illahi ilahay aayaadkiisa wallahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowmka ma hanuuniyo alaalimiina ee aalimiinta qul yaa ayuha aladiina kuwa haaduu yuhuudoobayow in zacamtum haddaad sheegataan annakum idinku wliyaau haddaad sheeganaysaan annakum idinku wliyaau inaad awliyatiin awliyadaasoo lilaahi ilaahay u sugnaaday min duuni nnaasi dadka ka sokow haddaad dadka ilaahay inaad ka xigtaan qabtaan ood sheeganaysaan fatamannaw jeclaada almowta geerida jeclaada in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegaya walaa yatamannawnahu geeridii ma jeclaanayaan abaddan weligood jeclaan maayaan bimaa qadamat waxay hormarisay sababtii aydiihim gacmahooda ay hormariyeen wallahu allana caliimun midkii ogaansho badan weye biaalimiina aalimiinta waa ogaansho badan yahy qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow ina almowta geerida alladii kaasoo tafiruuna aad ka cararaysaan minhu xaggiisa fa inahu isagu mulaaqiikum kii idinla kulmayo wey uma kadibna turadduuna waa laydin celin ilaa caalimi alghaybi waxa maqan midka ogsoon washahaadati iyo waxa joogaba fa yunabi'ukum warkaasuu idin warrami bimaa shay buu idinka warramay kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya waxaad samayn jirteen markaasuu idinka warramay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo idaa goortii nuudiya loo dhawaaqo lisalaati salaaddii marka loo dhawaaqo min yowmi aljumucati oo maalinta jumco ah idaada ayay bayaan u tahay idaa goortii nuudiya loo dhawaaqo lisalaati salaada loo dhawaaqo goortaasoo min ywmi ljumcati maalin jumca ah saas waa la dhihi karaa fascaw socda ilaa dikri illahi dikriga ilahi xaggiisa u socda wadaruu ka taga albayca iibkana ka taga beecshirada ka taga dalikum kiinaas oo markii la aadaamo inaad dikriga ilaahi u socotaan iibkana aad ka tagtaan dalikum kiinaasa khayrun khayr badan lakum idinka in kuntum haddaa tihin taclamuuna kuwa wax og faidaa goortii qudiyat la gudo oo la dhameeyo asalaatu salaadii markii la gudo la dhammeeyo fantashiruu fida oo baaha fil ardi dhulka dhexdiisa ku baaha oo ku fida wabtaquu raadiya min fadli illahi ilaahay fadligiisana raadsada wadkuru llaha allana xusa kaiiran in badan lacallakum tuflixuuna si aad u liibaantaan waidaa goortii ra-w ay arkaan tijaaratan ha hadday arkaan tijaaratan ganacsi markay arkaan aw amase lahwan wax lagu daaho lagu ciyaaro ay arkaan infaduu way kala tegayaan ilayhaa iyada xaggeeday u kala tegayaan wa tarakuuka wayna kaa tegayaan nebi maxamedow qaa'iman xaal tahay mid taagan qul waxaad tidhaahdaa maa cinda allahi waxa alla agtiisa ayaa khayrun khayr badan min allahwi ciyaarta iyo waxa lagu daho iyo wa min atijaarati iyo ganacsigaba wallahu allana khayru raasiqiina inta wax irsaaqda ka ugu khayr badan